alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray xadiiskii dheeraa ee cabdullahi bnu cabbaas uu soo warinaayey xadiiskii cabdullahi bnu cabbaas baynu ku soo jiray ee ku saabsanaa nebi ibraahiim iyo nebi ismaaciil iyo dejintii nebi ibraahim u dejiyey ismaaciil iyo hooyadii uu dejiyey beytka agtiis dabeedna wuu ka tegey kadibna beri dambe uu ku soo noqday marka qiso dheer ayaa meesha ku jirta laynooma sheegin noqosho uu ka soo noqday intaa dhexdeeda laba wakhtaa xadiiska laynoogu sheegay inuu u yimi labada goorba wuxuu yimi nebi ismaaciil oo weynaaday oo guursaday oo reer leh waa sababta ku xambaartay culammada qaarkood inay yidhaahdaan ka la gowracaya ismaaciil ma ahayne isxaaq buu ahaa waxyaalahay cuskanayaan waxaa ka mida inaan la sheegin noqod markaa ka dambeeya wakhtigaas riwaayadkay arkeen ama xadiiskay intay arkeen ha yeeshee yaan la sheegina lama nafiyin oo lama odhan intaa ka hor kuma soo noqon lama odhan farqaan labada u dhexeeya oo sheegitaan la'aantu tilmaami maayo inayna dhicin tilmaami maayo ee culammada waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa marar kale inuu ku soo noqday dabeedna wakhtiyadaas wakhti ka mid a in la amray inuu ismaaciil gowraco riwaayo ahaanna waaba la soo wariyey inuu ku soo laaban jiray oo marba uu iman jiray oo wakhti la joogi jiray waxaa jira eh, riwaayo sheegaysa inuu markuu muddo joogaba inuu u iman jiray marka u yimaadana inuu ka noqon jiray oo xadiis baa jira marka uu culammada qaar taxsiininayaan sanadkiisa oo ay leeyihiin waa xasan oo sidaas tilmaamaya xadiiskaasi weliba arrin hariib uu sheegayaa wuxuu tilmaamayaa inuu buraaq soo raaci jiray dabeedna markaa uu iman jiray kadibna uu ka laaban jiray yacni buraaq inuu ku iman jiray xadiiska saa tilmaamaya culamada qaar waa taxsiiniyeen oo waxay dheen waa xasan calaa kulli xaal axaadiistan ama riwaayaadkanna may nafyino may diidinoo may odhan dib uguma soo laaban may odhan ee dikru shayi duuna maa cadaahu laa yaqtadii nafya maa cadaah shay in la sheego oo wax kale aan la sheegin ma tilmaamaayo waxaan la sheegin inayna jirin waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood iyagoo jira haddana tafaasiishaas yacni markaa inaan laga warramin khaasatan weliba markay soo aroortay riwaayo sheegaysaa inuu markaa ay dhacday la odhan maayo oo lama cuskanaayo taan sheegin baa la ictimaadayaa la odhan maayo ma waxaa la odhanayaa ma dhicin mar haddaan la sheegin taasi waa qodob sida saxiixana waxay tahay nebi ibraahiim inanka la amray inuu gowracaa ismaaciil inuu ahaaba arjaxaye aanu isxaaq ahayn saasaa arjaxay xadiiska bal inta hadhay aan ku darno kollay waxaa markaa loo badiyaa inuu marka yahay marfuuc inuu yahay alfaaddiisa badankeeda waxaad mooddaa oo kale inuu yahay laakiin eh, riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan rafciga ayay tilmaamayaan markaa saas aawoodee inuu marfuuc yahay ayaa loo badiyaa oo alfaadda qaarkoodna waxa weeye marfuucnimadu hadda waa ku sugan tahay haalibka yani hadalku wuxuu u egyahay siduu mawquuf yahay laakiin bacdu riwaayaat oo sida kale u soo arooray waa jiraan marka inuu marfuuc yahay ayaa loo badiyaa waa yahay wa fii riwaayatin ina ibraahima kharaja biismaaciila wa ummi ismaaciil riwaayo kale waxaa ku sugnayd ina ibraahiima ibraahim kharaja biismaaciila ismaaciil buu la baxay wa ummi ismaaciil iyo ismaaciil hooyadii oo haajar ah ayuu kaxeeyey biadwaali tacdiya wa macahum shannatun biha maa wuxuu la baxay walxaal macahum la jirkooda uu ahaaday shannatun qarbad u ahaaday fiiha maaun biyo uu ku sugan yahay qarbad biyo ku sugan yihiinna uu weheliyo fa jacalat ummu ismaaciila tashrabu min ashanna waxay guda gashay ummu ismaaciila ismaaciil hooyadii waa haajare tashrabu inay cabto min ashannati qarbadka inay ka cabto ayay guda gashay oo fayadiru waxa dararaayey waa la soomaaliyeeye fayadiru waxa dararaayey labanuha caanaheeda oo caana ugu soo dhacaya way godlanaysa calaa sabiyiha ilmaheedii ayaa caanuhu u dararayeen xataa qadima makka ilaa uu maka ka imanaayo fa wadacahaa waa dhigay nebi ibraahiim haadu waxay u noqonaysaa ummu ismaaciil ismaaciil hooyadii oo haajar ah taxta dawxatin geed weyn hoostii ayuu dhigay oo dejiyey suma rajaca intaa dabadeed buu noqday ibraahiimu ibraahim ilaa ahlihi ehelkiisii kale ku noqday laba dumaruu qabay markaa ibraahiimoo saarra iyo haajar baa la kala odhan jiray midna waxaa la odhan jiray haajar oo waa ummu ismaaciil midna waxaa odhan jiray saara ayaa la odhan jiray oo waa ummu isxaaq marka xoogaa kollay waana isku masayreenoo yani halkaana xoogaa dhibaa ka timi xikmad kalena dee waa ku jirtaayo ismaaciil iyo ibraahim waxay dhisi doonaan kacbada marka kacbaday dhisi doonaan buu dul dejinayaa amar ilaahay baana ku samaynayaa saas sidaasuu markaa ibraahim ku soo raray ummu ismaaciil dabeedna maka ku keenay dabeedna halkaa ku dejiyey beytka agtiisa dabeedna markaasu ka noqday fatabacathu ummu ismaaciil waxa raacday oo daba gashay ismaaciil hooyadii markuu ibraahim tegey bay sii daba gashay xataa lamma balaguu kadaa'a naadathu min waraa'ih meesha kada la yidhahdo buurtaa markay gaadheen waa intaa daba socoto yaa ayay u dhawaaqday min waraa'ihi xaggiisa dambay ka dhawaaqday yaa ibraahiimu ibraahiimow ilaa man tatrukunaa yaad nagaga tegaysaa qaala wuxuu idhi ila allaah allah baan idinkaga tegaya qaalat waxay tihi radiitu billaah allah baan ku raalli noqday farajacat waa noqotay wa jacalat waxay gudagashay tashrabu inay cabto min ashannati qarbadkii inay ka cabto wayadiru uu dararaayo labanuha caanaheeduna calaa sabiyihaa ilmaheedii uu dararaayo ay godlanayso isaguna markaa caana ka jaqaay xataa lammaa faniya almaa ilmaa iyo markii ay biyihii dhammaadeen qaalat waxay tidhi low dahabtu fa nadartu alle haddaan tegi lahaa oo fa nadartu aan eegi lahaa lacallii uxisu axadan inaan markaa bal cid dareemo waxaan rajaynayaa inaan cid dareeme ama cid arke eh uxisu waxaa looga jeedaa xawaasteeda inay ku haleesho marka araggii xawaastu ka mid yahay ya yacnii xawaasta ayuu ka mid yahay marka fa nadartu dabeeda aan eego wax markaa aan bidhaamiyo lacallii uxisu axadan waxaa laga yaabaa oo aan rajaynayaa inaan cid arka ayaa rajaynayaay waxawaasteeda ku hadheele qaala waxau yidhi fadahabat way tagto fa saciidatii safa buurta safa la yidhaahday kortay meeshay joogtaana waa halkii lagaga tegayoo waa geed ku yaalla ceelka zamzamka agtiisa marka buurta safa waa u dhowday fa nadarad waa eegtay wa nadarat waa eegtay xagga iyo xagga iyo xagga marba gees bay eegtay waxbay bidhaaminaysa hal tuxisu axadan cidnaba ma arkaysaa ama cidnaba ma dareemaysaa falam tuxisa axada cidna may arkin ciday xawaasteeda ku haleeshay iyo dareemayaasheeda ma jirin falammaa balagat ilwaadiya markay toga soo gaadhay way ka soo degtay buurtiioo xagga marway u kacday mal waxay sii kana wax ka bidhaamay markay togga soo gaadhay sacad way oroday waa guclaysi togu waa tog u dhaxeeya safa iyo marwa waa mawdica hadda marka calaamada giriinka a ah lagu xidhay laydhka marka waxa weeyaan cagaaran inta ku xidhan yahay raggu ordaan weeye tog bay ahaan jirtay halkaas marka meeshii waana tamuux waana tog yacnii xikmaday u ordaysana waxay uga jeeddaa inay hore markaa u dhaafto ee toguna ilmaha waa ka qarinayey saas aawadeed si aan ilmuhu uga qarsoominna ilaa halkaasay bidhaan ka eegaysaaye taasna way rabtaa markay togaa maraysay orodkay gudubtaa halka laynagu yidhi imaka waa sacyiga sameeya laa yuqtaxu alabtaxu ilaa shadda waata xadiis ku soo aruuray waxa sunna ah raggu inay ordaan ya sacad way oroday wa atat ilmarwata marwe ayay timi togu waa in yaroo dee waa ka tallaabaysaa markiiba markaa inta dambe waa tallaabsanaysa fa facalat way samaysay daalika kaas ficilka caynkaasay samaysay inay marna safa ka imanayso marwo tegayso marna marwo ka imanayso safa tegayso markay toga maraysana ay ordayso ashwaatan wareegyay samaysay ashwaadka waxa weeye markii waliba waa shawd ya asacyu bayna safa walmarwa sacyi waa la yidhahdaa tawaafna waa lagu itlaaqaaba laakiin marka safa laga tago marwo la tago mar baa la ictibaarinayo ee lama odhanaayo marka ilaa halkii lagu soo noqdo laga tegey oo safa dib lagu soo laabto markaasaa isku mara la odhan maayo waxaa la odhanayaa socodka markaa laga soo qaado safe ee marwe lagu gaadhaa waa marra waa shawd ka marwe laga yimaadee ee safe lagu gaadhaana waa shawd labaad waa wareeg labaad ama waa sacyi labaad toddoba saa loo tirinaya saas aawadeed safuu ka bilaabmaya marwuu ku dhammaanay wahaakada fa facala daalika waxay sidaas samaysay ashwaatan yacni dhowr markaa shawd bay samaysay bimacnaa dhowr wareeg ama dhowr markaa socodoo safa iyo marwe dhexdooda ay soconayso waa toddobay ahaayeen uma qaalat dabeedna waxay tidhi low dahabtu haddaan tegi lahaa oo fa nadartu maa facal aan eegi lahaa maa facala muxuu falay tacni sabiya waxay u jeeddaa ilmihii fadahabat way eegto fa nadarat way aragto fa idaa huwa waaba isagiioo calaa xaalihi xaaladiisii ku sugan kaannahu yanshaqu lilmowt waxaad mooddaa inuu u hinraagayo si wax naftu ka baxayso annashqiga waxaa la yidhaahdaa waa hinraagga daran oo qofka marka waxa weeye naftu ay haysoo kale yacni sida marka waxaweyn hinraagga marka culuse uu hinraago kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa nashqi baa la yidhahdaa yanshaqu an yacluu nafasuhu kashahiiqi min shiddati maa yaridu calayhi min shawqin aw asaf xataa yakaadu yudrikahu alghashyu kelmaddu carabi ahaan u fasirayaa saaxibu lmutaalic wuxu uhi yanshaqu waxaa loo jeedaa neeftiisa ayaa kor noqonaysa sida hiiraagga culus oo kale yacnii culayska waxa markaa ku yimid daraaddeed culayskaasi markaa ha noqdo yacni mid marka waxa weeye markaa ama markaa murugo iyo dee cadho iyo wax laka soo keeneen ama wax kale ayna ka keeneen sida shawq wax la mida ah. ilaa uu ku dhowaado inuu markaa miir doorsoomo kaannahu yanshaqu lilmowt waxaad mooddaa inuu geeri daraaddeed u hinraagayo oo naftu ay ka baxayso ayaad mooddaa falam tuqirahaa nafsuha nafteedu sidaa uma sugin bimacnaa inay dul joogto oo ay sidaa ku aragto may xamili karin falam tuqirahaa umay sugin haajar oo ummu ismaaciil ah nafsuha nafteedu inay sidaa markaa waxaan yani ku eegato ku dul joogto fa dahabat waa tagtay fa qaalat waxay tidhi low dahabtu fa nadartu haddaan tegi lahaa oo fa nadartu aan eegi lahaa lacallii uxusu axada waxaan rajaynayaa laga yaabaa inaan markaa cid markaa arka ayaa laga yaabaa fa dahabat way tagto fa sacidat isafa burta safa la yidhaahdo ayay korto fa nadarat way eegtay wa nadarat way eegtay falam tuxisa axadan cidna omay arag xataa atammat sabcan marka waxa weeye labadiiba inoo kala gooyo ashwaadanta hore waxay noqonaysaa inaanu toddobada dhammaystirin saasay noqonaysa dhowr shawd yacni marka ay samaysay markii dambena marka ay ku noqotay haddana marka waxa weeye shawdad dambe ay samaysay toddobada saasay ku dhammaadeen xataa atamat sabcan ee lagama tilmaamayo laba toddobaad oo markaysa marka waxaan laba marka waxaan yacni sacyi ah inay la timi oo mid walba toddoba yahay muraadku maaha riwaayadana labadiinba inoo kala goysay toddobadiinba inoo kala goysay uma qaalat waxay tihi low dahabtu fanadartu maa facal low dahabtu haddaan tegi lahay oo fanadartu aan eegi lahaa maa facala muxuu falay ilmihii yacni aneega eegayo ujeeddaa fa idaa hiya bisawtin waxaaba ku kediyey iyada cod baa ku kediyey cod bay maqashay faqaalat waxay tidhi akhis in kaana cindaka khayr gargaar haddii khayr agtaada ku sugan yahay gargaar fa idaa jibriilu waaba isagiioo jibriilah ay fa idaa bilxadrati jibriilu qaala waxa uu yidhi markaa e, ibnu cabbaas fa qaala bicaqibih wuxuu markaa ku sameeyey qaala waxaa loo jeeda bimacnaa facalayn u dhacaysaayo waa qowl oo ficilkii lagu itlaaqaye fa qaala ay fa facala wuxuu ku sameeyey bicaqibihi cidhibtiisa haakadaa saasuu ku sameeyey wa khamaza waa ku muday e, ibnu cabbaas bicaqibihi cidhibtiisii buu ku muday cala alardi dhulka ku muday fambasaqa almaa marka misaalka faqaala bicaqibihi haakada yacni wuxuu tusaalaynayaa un calaa kulli xaal sida marka waxa jibriil sameeyuu tusaalaynaya ciribtiisii arlada ku yani markaa sidaa ku sameeyey waghamaza bicaqibii cala alardi fanbasaqa almaau biihi baa soo burqday fadahishat fadahashat iyo fadahishat haada in la kordhigo iyo in la hoos dhigo labadaba u dabdiyaan culammadu labada wejeba bannaan bay yidhahdeen laakiin waxay badiba u badiyaan hoos dhiga ayay isii badiyaan fadahishat ummu ismaaciil waxa wareertay ismaaciil hooyadii baa wareertay yani dahashka waxaa loo jeedaa yani waxa weeye waxa ku dhacay yani uqaadan waa yani markaa ayaa ku dhacay fadahishad waa wareertay ummu ismaaciil ismaaciil hooyadii fajacalat taxfiru waxay gudagashay inay markaysaga qodayso yani biyihii bay doonaysaa inay moosto doonaysa nuun iyo raa baa labadaba loo soo naqliyey oo labadaba culammadu waa sheegeen oo shuruuxdu waa ku tilmaameen fajacala taxfinu iyo taxfiru marka la yidhahdo fa jacala taxfinu waxay gudagashay inay biyaha markaysa markaa gacmaha ku qaadayso taxfinu ay tamla'u lkafayn labada kaf bay buuxinaysaayoo markaysaa biyihii bay ku qaadaysaa marka waxay doonaysaa inay qarbadka ku shubto ya biyuhu yaynay kaa gurin bay isleedahay yaynay kaa dareerin bay isleedahay taxfiruna waxay noqonaysaa meeshay u qodaysaayo markaysa markaa siay biyuhu u qabato hareerahan ay ka moosnaadaan hoostana ay meeshu yaro gudato biyihii inay iska dixdaanoo markaa sidaasay yani ka taxadiraysa marka taxfinuna waa labada kaf bay ku qaadaysaa labada baabaco ayay biyaha ku qaadaysaa dabeedna waxay ku shubaysaa qalbidka taxfiruna meeshay qodaysaayo marka ay doonaysaa markaa sidii yani marka waxaweeye god markaa biyihii u qabta inay noqoto marka taxfiru la yidhaahdo waxay waafaqsantahay riwaayada aynu soo aragnay tuxawidu sheegaysa yani xawd bimacnaa waxaweye meel yaroo biyoqabatin leh ayay markaa inay ka dhigto doonaysa saasay rabtaa inay ka dhigto waayahay wa dakara alxadiisa bituuli xadiiskana wuxuu ku sheegay dherarkiisii u dheeraa xaaluu ku dheehan yahay ayuu ku sheegay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey bi hadihi riwaayaati kulliha riwaayaatka dhammaantood bukhaari baa sidaa ugu soo wariyey addawxatu alshajaratu alkabiira alfaaddii qaarkood buu macnaynaya dawxa waxaa la yidhaahdaa alshajaratu alkabiira geedka weyn baa la yidhahdaa qawluhu qafa ay wallaa waa jeestay baa la yidhahdaa aljariyu alrasuulu ka la diraa jari la yidhaahdaa ya aljariyu iyo alrasuulu waa isku macno alfa macnaahu macnaahu wajada alfaana waxay la macno tahay wajaday la macno tahay marka dee marna waxay u dhacaysaa inay waxa yacni macno cilmi faa'iideynayso oo laba mafcuul ay qaadato marna waxay u dhacaysaa macno musaadafo inay faa'iideynayso sida wajada labada wajiba u leedahay bayaduna iyaduna labadaba u leedahay oo marna hal mafcuul la siiya marna laba mafcuul la siiya qawluhu yanshaqu ay yashhaqu waa hinraagay waa hinraag weyn riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray jibriil inuu u dhawaaqay haajar oo markay tidhi in kaana cindaka kawsun faaqis ama in kaana cindaka khawaasun haddaad gargaar hayso yacni gargaar ayaa jibriil wuxuu ku yidhi man antii tumaad ahayd qaalat ana haajaru ummu waladi ibraahiim haajar baan ahay ibraahiim ilmihiisa hooyadii baan ahay ilmihii ibraahiim hooyadii ayaan ahay qaalat fa ilaa man wakkalakumaa ooyuu ibraahim idinkaga tego idin wakiishay qaalat waxay tidhi ila allah allah buu noo wakiishay qaala wuxuu yidhi wakkalakumaa ilaa kaafin wuxuu idin wakiishay cid idinku filan way idin kaafinaysaa ayuu idin wakiishay marka xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa fatxulbaariga xadiiska cali bay ku sugnayd oo tabaraani markaa uu soo wariyey isnaadkeeduna waa xasan sanad xasan ah ayuu ku soo wariyey tabaraani saasuu odhanaya calaa kulli xaal xadiiskan dheer waxaa ku sugan kolle cibar halka aynu soo aragnay oo horta ku saabsan watacallama alcarabiyata minhum waxaa laga qaadanayaa afka marka hore ismaaciil iyo hooyadii iyo ibraahiimba ku hadlayeen inaanu ahayn carabi af kale inuu ahaa waayo xadiisku waxaa laynoogu sheegayaa ismaaciil carabiga inuu ka bartay qoladii jurhum ee la soo degtay qolada inuu ka bartay watacallama alcarabiyata minhum carabiga iyagu ka bartay qoladani waxay qolo carabay ahaayeen waa la soo degeen jurhum waxay ka soo jeedaan saba bay ka soo jeedaan saba ayay ka soo jeedaan marka waxa weeye qolyahaasu carabigii ka bartay dabeedna carabigii wuxuu ugu dhawaaqayba si ka fasaaxo badan siday ugu hadlayeen sida markaa xadiiska cali ku sugnayd ee xaafid ibnu xajar uu taxsiininayo odhanayo isnaadkiisu waa xasan awalu man fataqa allahu lisaanahu bilcarabiyati almubayana ismaaciil wuxuu ahaa shakhsigii ugu horreeyey ee ilaahay carabkiisa uu ka burqiyey carabiga si fasaaxo badan uga burqiyey bimacnaa qoladii kale uu ka bartay siday ugu hadlaysay si ka fasaaxo badan buu carabiga ugu dhawaaqo ugu hadla looma jeedo isagaa ugu horreeyey wax carabi ku hadla lagama tilmaamaayo saas aawadee xadiiska la soo wariyey oo tilmaamaya awalu man nataqa bilcarabiya waa ismaaciil wa daciifun jiddan dacfigiisu waa daran yahay dacfigiisu waa daran marka ibraahiim carab ma ahayn tafirtii ismaaciil iyo tafirtiisii baa markaa carab noqday carabtuna dee anwaac waa tan u qaybiyaan culammadu ay yidhaahdaan carab baa'ida iyo yacni carab marka waxa weeye markaa mustacraba iyo carab caariba yacni saa loo qaybiyo sidaas aawadeed tafirtii dee ibraahim waa qaybsantoo qaybina carab bay noqotay qaybina banu israa'iil bay noqotay oo isxaaq dee wixii ka farcamay oo ilmo yacquub ah waxay noqdeen banu israa'iil laba ninoo walaalaha dee kala dhalay oo marka ismaaciil iyo isxaaq baa dee kala dhalay haddana waxa weeye biitifaaq waxaa laysku waafaqsan yahay inaan marka waxa weeye eh, awlaadu yacquub ama duriyatu yacquub inayn carab ahayn waa la laysku waafaqsan yahay ismaaciil iyo tafiirtiisu inay carab yihiinna waa la ysla ogoliyey marka waxa weeye yacni sidaas ayay markaa u kala qaybsameen calaa kulli xaal luqadii carbeed yacni si fasaaxo badan ayuu marka ugu hadlo ka fasixsan boqoladii kale siday ugu hadlaysay ayuu wuxuu noqday mid marka ugu hadlaya ayuu markaa noqday marka ismaaciil iyo tafirtiisu waxay ka mid yihiin iyagu carabtay ka mid yihiin wahaakada marka xadiiskan kollay fawaa'id badan baa ku sugan oo xadiiska laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa fadliga markaysaga haajar iyo sabirkeeda iyo kalsoonida ilaahay ku qabtay iyo siday allah u tala saarinaysay iyo markii waxa weeyaan ibraahim uu ku yidhi ilaahay baa i amray siday ugu raalli noqotay meeshaa cidlada inay joogto oo ay tidhi idan laa yudayicuna marba hadduu ilaahay ku amro amar ilaahay aad ku soconayso inaad marka waxaa naga tagto ay amar ilaahay tahay idan laa yudayicuna nama dayacaayo nama dayacayo marka iimaankeeda iyo fadligeeda ayaa laga qaadanaya oo laga deliishanayaa iyo sabirkeeda iyo kalsoonida ilaahay ku qabtay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada marka ibraahim iyo sida loo aqbalay ay noqotay duca mustajaaba ah rabbi inii askantu min duriyati biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxaram yacnii ducada uu ku duceeyey ducadii waa laga aqbalay qulubta dadka qaar u soo hoobanaya inuu ka yeelo fajcal afidata min annaasi tahwii ilayhim hawa yahwii iyo hawiya yahwaa labada maaddo waa kala duwan yihin hawiya yahwaa waa jeclaanaysa weye hawiya yahwaa hawan waa jacaylka iyadu markay baabu farixata amaa hawa yahwii huwiyan waa hoobashada ya waxaad ka yeeshaa qulubta dadku miday u soo hoobanayso yacni hawa yacnii asal ahaan waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha xisiga ah meesha lagu foorarsado iyo la layidhaha hawa waa foorarsaday yahwi huyan hawa lisujuud sujuud buu u hoobta laakiin hadda waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa yacni xaggii markaa macnawi ahaan baa laga tilmaamaya quluubtii inay usoo hoobanayso u soo iilanayso macna ahaan markaa waxay la kulmaysaa uun xagga macnaha ay la mid noqonaysaa xaggii jacaylka oo qulubtu hadday usoo hoobato jirkiina waa usoo hoobanayn waayahay marka ducooyinka ibraahima la aqbalayna waa ku sugan yihiin in ducooyinkii laga ajiibo laga aqbalay ducooyinku ku duceeyeyna waxaa ka mida inuu ilaahay nebi ka soo bixiyo ya nebigaasina waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbana wabcad fiihim rasuulan yacni marka waxa rasuulka uu ku ducaynay waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam saas aawadeed baa nebi maxamed yidhi ana dacwatu abi ibraahim waxaan ahay ducadii aabbahaygii ibraahiim ducadiisii baan ahay waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada marka la aqbalo inay dhici karto zaman inuu u dhaxeeyo goorta marka waxawayan ducadii la arkaayo iyo qabuulkii ducada la aqbalay iyadoo ducadii la aqbalay haddana marka waxaa inaan laasim ahayn deg deg markiiba inay u dhacdo bacda zaman ya yacni inay dhacdo ay dhici karto waxyaalaha markaa laga daliishanayo waxaa ka mid a ah asbaabta marka in la raadiyo lafteeda waa laga qaadanaya oo ismaaciil dee iyadoo ilaahay tala saaratay haddana waxa weeye waa tan markaa wax bidhaaminayso wax raadinayso bal inay cid aragto iyo yacni marka waxawaye marba buur koraysay oo ay ka bidhaaminaysay bal inay waxuun ay cidun aragto ya marka asbaabtii in la raadiyaa laga qaadanaya mutawakila waa ahayd haddana asbaabta in la doono la raadiyana waa laga qaadanaya low annakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulih larazaqakum kama yarzuqu atayr taqdu khimaasan wataruuxu taruuxu bitaana waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa allah u tala saaran lahaydeen yacni tala saarad dhab ah oo xaq ah wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqu idiin arsaaqi lahaa ya shimbirihi maxay sameeyaan waxaa laga fahmayaa in shimbiraha loo sugay tala saarada ilaahay tala saarnayaan takhdu khimaasan wa taruuxu bitaana buuralkooda iskama fadhiyaan way ka lahaan iyagoo markaa calooshoodu madhan tahay oo calooshoodu isku laaban tahay maran tahay ay gaajoonayaan bay ka lahaan waxayna soo noqdaan iyagoo dheregsan oo calooshoodii marka ay buuxdo caloola burbuuran bitaanan ayay soo noqdaan icqilha wa tawakkal waa kay xadiiska kale sheegaya marka asbaabta shareecadu ogoshahay in lala yimaadaa oo la raadiyaa inay markaa tawakulkii aynay ka hor imanayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xaaladda caynkaasoo kale ah dee in cid wax la weydiistaa in aynay markaa xaaraan ahaynay bannaan tahayna waa laga qaadanaya waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dee waxa weeye intii aynay cod maqal ummu ismaaciil may odhan markaysaa qofow ii gargaar iyo cidow ii gargaar markaysaa may odhan oo markaysaga inay makhluuqaad barido iskumay diin laakiin markay codka maqashay bay dhegaysatay waa hubsatay inuu cod markaa yahay bay garatay markaasay dabeedna tidhi haddaad khayr hayso i gargaar ama haddii gargaar agtaada ku sugan yahay i gargaar markaasay ku tidhi waxaa laga qaadanayaa cidda markaa xayiga ah ee xaadirkaee kula joogtae ku maqlaysa waxay kari karta inaad weydiisataa iyadu in markaa aynay mamnuuc ahayd oo istiqaasada noocaasi ay tahay mid waxa weeye markaa bannaan inay taa laga qaadanayo faistakaaahu aladii min shiicatii cala aladii min caduwih ya yacni markii hore inay markaa amwaad barido ama cid ka maqanan maqlaynin barido ama ay tidhahdo ibraahim oo ii gargaar ama ay tidhaahdo dad dhintay markaysaa ii gargaara ama ay tidhahdo nebiyadii ilaahay oo ii gargaara awliyadii ilaahay oo ii gargaara kullu daalika lama iman marka sidaas aawoodee xadiidkan xuja uguma jirto qolada marka waxaweyan yacni amwaadda barida oo ay yidhaahdaan waxa weeye maadaamay dee iyaduba haws dalabtay yacni gargaar ay dalabtay ummu ismaaciil inayna shirki ahayn bay ku tusinaysaa daliil uguma jiro tan iyo cidiba shirki kuma sheegin tani waa noocii la ysla ogolaa inay bannaanta waayo istiqaasadu waa wada mamnuuc lama odhan ya an tastakiisa bilxayi alxaadiri bima yaqdiru calayh makhluuqaad gargaar weydiisanaysaa hadduu xayi yahay ow xaadir yahay oo kula joogo hadduu xukum xaadir leeyahayna waa la mide waxaad weydiisanaysaana ay tahay aad ka gargaar weydiisanaysaa wuxuu kari karo oo caadatan markaysaga dadku ay awoodi karaan dee xaalka noocaasa shirki noqon mayso waxa weeye waa noocii bannaanaa weeye faistakaaahu aladii min shiicatii cala aladii min caduwi laakiin taasi lama mid aha yacni marka waxaa wadaad dhintay waa hore inaad markaa barido aad tidhahdo markaysa marka waxaan cabdiqaadirow ii gargaar hebelo kalow ii gargaar caydaruusow ii gargaar kanow ii gargaar inaad markaa tidhaahdo gargaar weydiisato deeta noocaasi markaa taa lama mid aha yacni xujana markaa taa kuguma jirto xujana kuguma jirto waxaa laga qaadanayaa jibriil in loo soo diray waayo jibriil tasarruf iskama sameeyo aan markaa loo idmin markii nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil alaa tazuuruna aksara mima tazuuruna maadna soo booqatii intaadna soo booqato in ka badan maxaa loogu jawaabay inuu malagu ku yidhaahdo wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik yani iskama soo degno amar rabbi un baanu ku soo degnaa saas aawadeed yacni markaa jibriil waa la amray inuu sidaas sameeyo oo ummu ismaaciil u tago oo uu markaa waxaa dhulka ugu dhufto markaysa markaa cidhibta ugu dhufto oo ceelka zamzamka biyaha zamsamka u dilaaciyo amar ilaahay ayaa saa lagu soo siiyey sidii ayaanu fuliyey waxaa ku sugan qowmka marka waxaa la soo degay markii ay la degayeen waa idan weydiisteen oo waxay yidhahdeen ma kula degnaa dabeedna waa u idantay waana ka ixtiyaatay si aynay biyaha ugu qabsan taasna waxay ku tusinaysaa dakaageeda iyo markaa fiiradeeda iyo taxadirka ay ka taxadirayso yacni dhibi inay ku timaado waxaa laga qaadanayaa wixii markaa dhibi ka imanayso in laga marka hore xadar lala yimaado oo aan lala iman ayaa laga qaadan yani ixsaan waa halkiis biyaha ilama lidin sidaas ayay u sheegtay biyahay ku dadaalaysay waxay u samaysay marka waxa weeye inay markaa soo eh, soo moosto nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha u naxariisto ummu ismaaciil hadday biyaha dayn lahayd waxay noqon lahayd durdur soconayay noqon lahayd yacni mooska la soo moosay ayaa markaa durdurnimada ay ka baaqday markuu mooskii buuxsamay dee biyihii waa istaageen burqadkii waa iska taageen ee marka wax laga qaado uun markaasun ayay soo kordhayeen waxaa kaloo laga qaadanaya mawdica baydku inuu beyt yahay xataa beytku markuu dumo dee mawdiciisaa loo tukanaya hadday dhacdo markaysaa guriga in dib loo dhisaayo ama markaysaa markaa beytka kacbaduba uu dumo ama ay muuqato markaysaa in la yidhahdo dhismu u baahan yahay oo hadda markaysa markaa waxbaa ku dhacay dabeedna waa la dumiyeyba si waxaweye dhismo adag loogu dhiso ayaa la dumiyey yacni mawdici baydka bayd ah halkii baa loo tukanaya halkii baa lagu dawaafaya halkii baa lagu tukanaya halkii baa lagu dawaafaya xataa markaa samada ku beegan markaysa markaa waxaan hawada ku beegan marka beytka ee sumtigiisa ahi beytka laftiisii ayay xisaabsantay waxaa laga qaadanayaa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil maadaama loogu talagalay inay beyt ka dhisaan dee asbaabtii ay ku dhisi lahaayeen baa loo diyaariyey in allaha ida araada an haya asbaabah asbaabtiisuu diyaariya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiyadu amarka ilaahay ee ilaahay amro inay sidiisa u fulinayen ibraahim markii la amray inuu inankiisa gowraco waa ku tallaabsaday waa isku dayey yacni markii dambe waa laga baajiyey markii waxa weeye la amray inuu markaa ka tago waa ka tegey markaa sida rabbi u ateecayaan ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya amar ilaahay buu saa ku sameeyey hadda ma loo daliishan karaa iyadoo markaa qisadaas cidlo in lagaga tago reerka iyadoo aan waxa markaa eh, yacni cid quudinaysa iyo waxba iyo aan loo samayn yacni tan noocaas oo kale ah waxa weeye eh, in la yidhaahdo fardu kifaayaan uga tegayaa ma looga qiyaasan karaa waxay noqonaysaa maya yacni waxa weeye amarka ibraahim la siiyey wuxuu ku ahaa fardu cayn cayntiisuu ku waajibay saas aawadeed yacni marka isagu kama baaqan karo cid kale ma furin karto cid kale ma fulin karto laakiin innaga haddii waxa weeye amar fardu kifaaya ah oo ummadda si guud u saaran oo hadduu ku kaco cidi ku kacdo kuwa kale faralkaasi ka dhacay ugama tegayo waajibkii cayniga isaga saarnaa fardu cayni iyo fardu kifaaya waxa labada adag fardu cayn fardu caynka khusuuska shakhsigu saaran yahay oo laga rabaa waa sidaas salaadoo kale fardu kifaayahana baa cidi ka midi inay la timaaddo laga rabaa maydka in lagu tukado la aaso waa fardu kifaaya yacni waxa weeyaan macruufka in la amro xumaanta la reebo waa fardu kifaaya hadday cid ummadda ka midi ku kacdo kuwa kale faralku waa ka dhacay faral khusuuskiisa isaga gaarnimo u saaranoo ilaaba ilaa mar walba isaga laga rabo ma ah iminka waxa weeyaan maydka in la diyaariyo la maydho lagu tukado la aaso waa faral ummaddaa saaran ciddii ogaydoo dhan buu saaran yahay hadday cidiba ku kici weydo way ku wada dambaabayaan ciddii ogeydee kari karaysay labada qayd ogayd maydkaas ogaydna karina karaysay inay markaas samayso arrinkaa ama ka qayb qaadaan waxay noqonaysaa inay ku wada dambaabaan marka laakiin hadday cidi ku qunto kuwii kale ma dambaabayaan may ma dambaabayaan lama odhanaayo yacni mayd baa dhintay oo la aasay oo lagu tukado adigu waxba kagamaad tukan waxna kamaad aasin marka waa dambowday la odhan maayo waxaa la odhanaya muraadku wuxuu ahaa ficilkan inuu dhacabu ahaaye khusuuska hebel inuu ka dhaco ma ahayn fardu kifaaya la yidhahdaa laakiin fardu caynka maa maxay qofkaa shakhsi ahaan laga raba marka masruufka waa wax markaa laga rabo qofka shakhsi ahaan isaga laga rabo yacni xadiiskii waa kii sheegayey kafaa bilmar'i isman an yudayica man yaquut yacni qofka dembi waxa ugu filan inuu dayico ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidduu quudinayey taasaa dembi ugu filan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye taasna saasaan markaa xujo ayna marka ugu jirin waxaa laga qaadanayaa sida uu barbaaray ee u koray ismaaciil ee ummu ismaaciil ay u tarbiyaysay inuu ahaa si wanaagsan ahaa sidaas aawadeed dadkii arkay way la dhaceen yani wa anfasahum wa acjabahum xiina shab yani waxa weeye wuxuu noqday markaa mid agtooda qiimo badan oo ay la dhacaan markuu barbaaray ou kacaamay dabeedna markuu qaangaadhayba waa uu guuriyee waxaa laga qaadanayaa yacni markaa hablaha in loo doono yacni markaa shakhsi wanaagsan markaysaa in lagu xidho taasi inay fiican tahay baa laga qaadanaya calaa kulli xaal xadiiska waxaa ku sugan cibar badan baa ku sugan yacni dakaaga ismaaciil baa ku sugan oo marka xataa uu yimaado wuxuu garanayay in cidi ku soo kordhay in cidi timi iyo wax la mida markaasuu weydiinayey markaa su'aalihii marka waxawan yani weydiiyeyna yani waxaweye jawaabteed waynu aragnay waxaa laga qaadanayaa siduu aabbihii u ateecaayey ismaaciil oo markuu ku yidhi hayir catabata baabik xatabadda albaabkaaga bedeli fariintaa markuu u dhigay markiiba waa fuliyey markiiba waa fuliyey halkaana mas'ala imanaysa masaladaas waxay tahay haddii waalidka aabbaha ama hooyadu ay ku yidhaahdaan markaa inanka fur ooridaada ma furayaa mise furi maayo waa su'aal mawdica imanaysa weliba xadiis kalena waa jiraa oo sheegaya saxaabiga nebiga u imanaya calayhi salaatu wasalaam oo odhanaayey qof dumaraan markaa qabaa waa jeclahay aabbahayna wuxuu amrayaa inaan furo xadiiskaa laftiisuna wuxuu tilmaamayaa in markaa la ateeco ayuu tilmaamayaa xadiis hooyada ku saabsan oo laftiisu waa jaraa wa in kaana fii sanadihi shay calaa kulli xaal laba loo kala qaadayaa sida saxiixa culammadu waa isku khilaafaan kulli aqwaal bay ka leeyihiin laakiin sida saxiixa labaa loo kala qaadaya haweenaydaasi diinteeda iyo akhlaaqdeedu inaanay fiicnayn iyo inay wanaagsan tahay diinteedi akhlaaqdeedu haddii diinteedi iyo akhlaaqdeedu aynay wanaagsanayn marka horena inuu furo waaba ahayd waalidadu hadday amraanna furitaankaas waa waajibay haddii laakiin qofka dumara diinteediiyo akhlaaqdeedu ay wanaagsan tahay walow cabashooyin kale haba jiraan ama taabgaabni ha jirto ama tamaryari ha jirto ama sababtu waxay doontaba ha noqotee hadday tahay daata diinin wa khuluq yacnii aabba ay amray ama hooya ay amartay loo furi maayo sida saxiixa waayo hooyada ama aabbuhu haweenaydan ma qabo cidda qabtaa waa inankaasaa qaba haddii waxa weeye markaa diinteedii akhlaaqdeedu ay wanaagsan tahay waa inuu haweenaydiisa haystaa samafalka hooyadii aabbihii u samafalayana kama mid ahaa furitaanka markaysa markaa reerkiisa u baabi'inayo uu furayaa yaa kama mid aha imaam axmed ibnu xambal baa la weydiiyey oo lagu yidhi markaysa arrinka noocaasa ka warran markaasuu hadday tahay aan furin markaase oo xadiiska cumar yaxuu sheegaya markaasuu in kaana abuuka mila cumara fafcal yacni waxa weeye hadduu aabbaha cumar la mid yahay yacni fur laakiin aabbaha haddaanu cumar la mid ahayn ay dhici karto si khalada de inuu yidha ila cumar si khalada de marka inuu yidhaahdo iska fur yacni marka waxa weeyaan marka arrinkaasi ma dhacayso marka calaa kulli xaal taasna sidaas yadaa weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka dumar ee aan sabraynin ee waxa weeye markaa dee belada uun sheegaysa haysashadeedu inaan fiicnayn iminka oday aanay garanaynin baa u yimi iska daa qofay garanaysay kiibay eh, dabada ugu qabatay waraytay shar iyo belan ku sugannahay bal qofkay taqaanayna maxay ku odhanaysa qof ghariib oo marka ay uga hortaho ayna garanaynin hadday sidaa ku tidhi ay tii beriya baas baanu ku sugannahay cidday taqaanayna maxaad malanaysa inay ku odhanayso dee marka waxa weeye ka noocaasoo kale a dee mid la haysan kara maaha eh, waxaa kaloo laga qaadanayaa carab wanaagsanaantu inuu fiican yahay qofku markaysaga carab wanaagsan inuu lahaado oo aanu markaysaga belasheeg noqon belasheeg khayr baanu ku sugannay umuuraha sakhiro sabro yacni waxa weeye sahlo yacni marka carabka wanaagsan isticmaalo carabka xumi waa cunsur weeye waa yahay yaa aafo weeye saas aawadeed belayo lama saadsado marka ciddii belesaadis ah ama belesheeg ah waxa weeye in layska ilaaliyo oo aan markaa dabkiisa dab lagu darsan baa taana laga qaadanaya fawaa'idda lagala baxaayo ayay marka waxaa ka mid tahay xadiisku calaa kulli xaal wuxuu leeyahay fawaa'id fara badan buu leeyahay cibar badan baa ku jira barakadii ugu duceeyey nebi ibraahim inuu cuntada iyo cabbitaanka u barakeeyo iyadana waa loo aqbalay waa loo ajiibay oo waa loo barakeeyey sidaas aawadeed ducaduu nebi ibraahim ugu duceeyey inuu hilibka iyo biyaha inuu ilaahay u barakeeyo ilaahay ducada waa u aqbalay waxaanay noqotay labadaasi haddii caloosha ku keliyaystaanoo qofkaasi maka joogo waxba ku noqon maayo laakiin meel kale haddii caloosha labadaasi ku keliyaystaanoo wax kale ayna ku sugnayn wuu ku xanuunsanaya sababta aanuu maka hadduu joogo ugu xanuunsanayn labadaasi hadday ku keliyaystaanoo mar walba hilib iyo biyo uunuu cabbo hilibna cuno biyana cabbo wax kale ayna tarixin maka waxaan ugu xanuunsanay waxay tahay waa bibarakati dacwati ibraahiim nebiga ilaahay ibraahiim barakadii ducadiisa aawadeed baan uga xanuunsanay taasna waa saas weeye waxaa laga qaadanayaa ducooyinka in lagu dadaalo nebi ibraahim markuu ka tegayey waa duceey markuu u yimi markaysa marka waa u duceeyey marka ducada in la badiyo waa laga qaadanayaa marka waxaynay ka mid tahay asbaabta wanaagga lagu helo fi dunya walaakhira ayay ka mid tahay waana cibaado ilaahay lagu caabudaayo ducadu wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ama in la yidhaahdo waxa weeye yacni sida ay dadka qaarkood yidhaahdaan nebi ibraahim baa yidhi markii dabka lagu tuuraayey jibriil u yimi markaasuu ku yidhi xaaje ma ii leedahay dan markaasuu ama ilayka falaa adiga miyaa wax dana kuma lihi hay oo ilaahay haddaa maxaad haddaa u beri weydi baryadan allah baryaayo waxaa igaga filan cilmuhu bixaalii ogaalka uu xaalkayga og yahay qisada noocaasi waa qiso aan sugnayn oo daciifa dacfigeedu daran yahay asal male qisadaas nebi ibraahim ilaahay waa baryey waa kii yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil waa duco ilaahay la baryaayo wey cabdullahi bnu cabbaas muxuu yidhi xadiiska bukhaariga xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar nebi ibraahim baa yidhi markii debka lagu tuuray wa qaalaha muxamed waa kii saa odhanaya marka ducada ilaahay la baryayaa waa arrin jira weeye dadka wanaagsan ina ilaahay waa baryaan hadday nebiye yihiin iyo hadday saalixiin yihiinba nebi maxamed iyo nebiyada kaleba iyo nebi ibraahim iyo nebiyada kaleba dhammaan ilaahay waa baryi jireen ya waana cibaado allah lagu caabudaayo baryada ilaahay la baryaya marka in la yidhaahdo ogaalka uu xaalkayga ogyahay igaga filan waa arrin khalata ah aan sax ahayn iyadoo ilaahay wax walba og yahay ayuu haddana wuxuu amray maxay in isaga la baryo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi aniga i barya astajib lakum waa idinka aqbalaya hadda ay baridaan waxaana laynoo sheegay duca kastoo qofka muslimka u dacaysto in laga aqbalaayo yacni haddaynay ahayn dembi iyo qatiicaturaxim aynay ahayn ya yacni wax kaloo ducada ka hor yimaadana aanu la iman yacni sida tacajul iyo wax la mid a marka baryada ilaahay la baryaayo waa in la badiyaa waa in lagu dadaalaa waxyaalaha wanaagyada lagu helayo ayay marka ka mid tahay xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo toddoba wa can saciid bni zaydin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul saciid ibnu zayd waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen radia allaahu canhu waxaaba ansab ahayd radia allahu canhuma waayo aabbihi waxa weeyaan kaana min almuwaxidiin waa zayd ibnu camr ibnu nufayl bicsada ma soo gaadhin laakiin waxa weeye wuxuu ku sugnaa tawxiid buu ku sugnaa tawxiid ayuu ku sugnaa kuna dhintay intaan nabiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam buu dhintay nebigana waa kulmeen wakhtigaa hore xataa nebiga wuxuu ku yidhi intii aan la soo dirin diinkii ibraahim cid haysataa maka anaa jooga ya dabaa'ixdooda xataa ma cuna buuri waxay xataa gowracaan wax kale iska daayo ma cuna buuri nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu zaydun ummatan waxdah zayd waxaa la soo saari doonaa isagoo keligii ummad ah waa zayd ibnu camr ibnu nufayl cumar ibnu khaaab waa ilmaadee ruma waa cumar ibnu khaaab ibnu nufayl iyo zayd ibnu camr ibnu nufayl saciid ibnu zayd oo axad lcasharati almubashiriin biljanna ah cumar ibnu khaaab wuxuu ahaa adeer in adeer buu ahaa mina khaaabna waa qabay fatima bintu khaaab wacan saciid bni zaydin qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu alkam'atu min alman xadiiskaa sheegaya zaydun yuxsharu zaydun ummatan waxdah sheekh albaani waa taxsiininayaan yani waa taxsiininayaan xadiis xasana inuu yahay oo nebiga ka sugan ayuu tilmaamaya yaquulu waxaan maqlay buuhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhanaayo alkam'atu min almanni kam'adu ama likuhu min almanni mannigii buu ka mid ahaaday waxyaalihii markaa lagu galladaystay yacni markaa reer banu israa'iil ayuu ka mid ahaaday ama min almanni waxyaalaha dadka lagu galladaystuu ka mid ahaaday oo laba camimo wa maa'uhaa biyaheeduna shifaa'un lilcayn indhaha dawu u yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqsan bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay kamaada waxaa lagu sheegaa inuu yahay likaha ama diisowga sida koonfurta ama meelaha qaar looga yaqaano like ama diisow waa geed marka waxa weeye wakhtiyada barwaaqada ayuu markaa soo baxaa wagaa waa burbuuran yahay yacni markaa dabeedna dhulku ka soo fuurayaa yacni waa lasoo goostaayo markaysaa ciidda inta laga rogo ayaa markaa amaba ciiddii uu ka soo murkudo ayaa inta la yaro qodo lasoo soo goosanaya markaas dabeed waxa waxaweyaan waa la cunaa ka noocaas wey ma badanna kolley waa leeyihi waxyaalaha infekshannada iyo waxyaalaha noocaasoo dhan aad buu ugu fiican yahay caloosha waa u fiican yahay manaafic fara badan buu leeyahy yacnii infekshanka jidhka meel kastaba ha ku jiro aad buu markaysa markaa wax uga tarayaa siduu markaysa markaa u baabi'inayo caloosha gankeedu markuu dhammaado lafteeda waa loo cunaa marka waxa weye waa geed manfaco badan qaar waxa waa geedka mucjisada abay ah yidhahdaan wa maa'uhaa shifaaun lilcayn biyihiisuna indhaha dawo u yahay dawo ayuu u yahay oo biyihiisa haddii markaysaga indhaha sidii oo kale markaysa markaa loo marsado yacni waxa weeye dawo u yahay waxayse isweydiiyaan ma biyihiisoo keliya markaysaga lagu indha kuulanayaa mise indha kuul baa markaysa markaa lagu daraya cala kulli xaal taasi waxa weeyaan waa dawooyinku murakabaad iyo iyo markaa keligoodba way dhacdaa inay anfacaan yacni taas waa dhacdaa inay anfacaan marka taasna waxa weeye indhaha inay markaa u fiican yihiin ayuu markaa tilmaamaya waayah kitaabka ugu dambeeya kitaabu listikfaar waa kitaabka sagaaliyo tobnaad baabka saddex boqol iyo toddobaatan iyo kow baabulamri bilistikfaari wa fadlih amarka sheegista la sheegaayo baabkiisa weeye ay baabu dikri alamri amarka sheegista la sheegaayo u baab yahay bilistikfaari istigfaarka la amrayo in ilaahay dembidhaaf la weydiisto oo fadlihi iyo fadliga istikfaarka sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay fadligu wuxuu ku cadfan yahay amriga qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wastakfir lidenbik wastakfir dembidhaaf weydiiso allah lidembika dembigaaga u dembidhaaf weydiiso oo ilaahu iga dhaaf dembigan dheh walilmu'miniina mu'miniintana ilaahay uga bari dembi dhaaf uga bari ragga marka mu'miniinta iyo waalmu'minaati dumarka mu'minaadka ee iimaankale iyagana ilaahay dembidhaaf uga bari nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amrayaa inuu allah dembi dhaaf weydiisto oo inuu marka ilaahay ka baryo inuu ilaahay dembigiisa dhaafo ahlul iimaankana labyo dhadigba inuu ilaahay uga baryo inay ilaahay u dembi dhaafo ilaahay inuu u dembi dhaafo inuu uga baryo allah dembidhaaf u weydiiyo marka waxaa la hormariyey yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam isagu inuu istikfaarka la yimaado wastakfir lidembik walilmu'miniina waalmu'minaat waa la isla oggol yahay ahlu sunna waljamaaca way isla ogol yihiin dembiye kabaa'iri inaan nebiyada ka dhici karin way isku waafaqsan yihiin culammadu wax dembi oo kabaa'ir ahi inaanu sideedaba ka dhici karin dembiyada sakhaa'irta ah marka la qaybiyo waxay u qaybsamaan qaar waxa weeye sakhaa'irulkhisa ay ka cabbiraan culammadu oo sakhaa'irta weliba sii liidataa ee shakhsi xumada sheegaysaa ta noocaasina inayna ka dhici karin waa laysla ogoliyey waa laysla ogoliyey kitmaan uu shareecada qariyo iyaduna inayna ka dhici karinna waa laysla ogoliyey sakhaa'irtii aan sakhaa'irulkhisa ahayn cala sabiili nudra waalqilla ma uga dhici kartaa nebiyada mise ugama dhici karto taas way isku khilaafeen culammadu laba qowl bayna ka ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhahdeen dembi sagiiri xataa kama dhici karo walow sakhaa'irulkhisab ayaanu ahaanbe culammada qaar saasay mareen ahlulcilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen maye waa suuragal cala sabiili nudra waalqilla in sakhaa'irta qaarkood ay ka dhici karaan nebiyada aan sakhaa'irulkhisa ahayn waa suuroobi kartaa bay leeyihin marka waxa weeye taas ayaa laga tilmaamaya nusuusahan markaysaa markaa dembiga sheegaya oo liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar iyo wastakfir lidembik iyo nusuusaha la midka ah noocaasoo kale ayay markaa culammadu ay markaa ku xambaareen ay ku xambaareen culammada bannaynaya in dembi sakhiiriya ka dhici karo saasay ku xambaareen waxaana yidhaahdeen nebiyada maadaamay fadli badan yihiin waxa yar ee ka dhaca ayaa aad yo aad ula weyn oo shay cadiima ah ay ku tirinayaan oo aad yo aad yacni ula weyn culammada markaa odhanaysa wax sakhiiriya kama dhici karto dembi sakhiiraha xataa ma samayn karaan nebiyadu oo mumkin kama aha waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa ashyaada qaarkooda aan dunuub ahayn baa markaysagaa loogu magacaabay majaazan dembiya loogu magacaabay xasanaat alabraari sayi'aat lmuqarabiin bay qaarkood yidhaahdaan dadka markaa abraarta ah waxyaalo wanaag uga dhigan ayaa dadka muqarabiinta ah yacni dembi oo kale ay u dareemayaan yacni ashyaa markaa iska bannaan ama markaysaa markaa wax la mida ama laga fiican khilaaful awla ah ashyaada oo kale ah ayaa laga tilmaamaya laakiin cibaaradan culammadu waa naqdiyaan kolley bacdu ahlicilmi xasanaatu alabraari sayi'aat lmuqarabiin oo waxay leeyihin shayga xasana ay marnaba sayi'a isagu ma noqdo oo xasano shaygu hadduu yahay waa shay qurbaa buu noqonaya walow sunnaba ha noqdo marka cibaaradaas iyadu waxay noqonaysaa markaysagaa mid yacni iyadoo aan saxnayn bay noqonaysa laakiin waxay yidhaahdeen ashyaadii awlaha ahaa ee laga fiicnaa ee laga fadliga badnaa ee laga fiicnaa ayaa waxa laga soo qaaday si ay markaysaga macsi ama dembi tahay oo kale laga soo qaaday wacasaa aadamu rabbahu faqawa yani waxaa looga jeedaa yani khilaaful looga jeedaa bay yidhahdeen icsiyaan xaqiiqiya maa laakiin calaa kulli xaal waxaa arjaxsan qowlka odhanaaya maya dembi sakhiiri waa dhici kartaa in nebiyada uu ka dhaco ama bacdu alambiyaa yacni markaa sakiira inay ka dhacdaa waa suurtoobi kartaa in xaqiiqa lagu xambaaraana ka awlaysan in markaysa waxa lagu xambaaro majaaz lagu xambaaro majaaz in lagu xabaaro ha yeeshee hadday dhacdo inay qalad ka dhaco nebiyada ama cid nebiyada ka mida in qalad ka dhaco haddii lagu xambaaro waxay noqonaysaa dembigaa marnaba kuma sugnaanayaan waxa weeye waa la baraarujinayaa deg deg buu uga toobadkeenayaa toobadkeenkana wuxuu ku gaadhayaa yacni taraqi derajo korraysuu ku gaadhayaa oo markii hore aanu joogin qabla dembi dembiga ka hor meel aan u joogin ayuu toobadkeenka ku gaadhaya ayuu toobadkeenka ku gaadhaya hatay yidhaahdaan culammadu alcibratu bikamaali annihaaya laa binaqsi albidaaya cibrada iyo tixgelinta waxa leh bikamaali nihaaya nihaayada markaa dhammaystirankeeda laa binaqsi albidaaya ictibaarku ma aha yacni bidaayadii hore iyo bilowgii hore nuqsaantuu lahaa laakiin nihaayada lagu dhammaaday ayaa ictibaarka markaysa waxaa leh ayaa ictibaarka yacni markaa leh ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa qolyaha markaa yidhi waxa weeye dembi kama dhici karo xataa sakhiiro ah dembi sakhiirii kama dhici karo cidi nebi ah ee waxa ay ka cararayeen wax ka weyn bay ku dhacayaan oo dee nusuustii qur'aanka inay ka hor yimaadaan oo wixii naska ku sugay ay nafiyaan bay ku dhacayaan wa casaa aadamu rabbahu faqawa ayaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maa casaa wamaa qawaa walaakin khaalafa alawla cisyaan iyo qhawaayatoonna lama imane sidii yacni mudnaanshaha badnayd ee fiicnaanshaha badnayd ee awlaha ahayd ee mudnayd ayuu khilaafay iyo cisyaan markaa kuma dhicin marka nasku wuxuu sugay ayaa markaa ka imanaysa inay markaa nafiyaan marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye ashyaa badan marka waxa ma aha kollayba markaysa marka waxa weeye waa waxyaalo marka cala sabiili nudra walqila ah yani marka wax kabiiraana ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa waa sakiiro cala sabiili yani marka annudra walqila yani marka uga dhacaysa taasay weynaysanayaan oo wax aad u weyn ay ku tirinayaan markaasaa laynoo sheegayaa saxaabaduna waa itlaaqi jireen yani waqad gafara allahu laka maa taqadama min dambika wamaa ta'ahar waatii marka caaisha ay ku lahayd waa u taqriirinay dembi dhaba ma aha ma odhan iyo waxyaalo la mid ah u fahmin dembi xaqiiqiya iyo kada ma odhan nusuusta waa lagu itlaaqay saxaabaduna sidaa nusuusta loogu itlaaqay iyaguna u itlaaqayeen wahaakada aayadda waxaa laga qaadanayaa shakhsigu inuu markaa dembigiisa ilaahay uu ka dembi dhaaf weydiisto awalan muuminiinta kalena inuu u duceeyo waa ixsaan uu muuminiinta u samaynayo sidaa nabiga ilaahay uu ku yidhi wastakfir lidembika walilmu'miniina waalmu'minaat marka mu'miniintao dhan ahluliimaankaoo dhan in ilaahay eh, loo weydiiyo dembi dhaaf inuu allah u dembi dhaafo looga baryo inay fiicantaa laga qaadanayo marka fadli ajar weynna waa ku sugan yahay waayo waa shafaaco loo samaynaayo mu'miniintii loo samaynayo ahluliimaankii oo dhan marka waa laga ajar siinaya xadiis waxaa lagu soo wariyey qofka markaysa markaa istikfaar u sameeya yacni mu'miniinta iyo mu'minaadka cadadka mu'miniinta iyo mu'minaadka ayaa markaa xasanaadaba loo qoraa ya waxay yidhahdeen ilaah u dembi dhaaf markaysaa mu'miniinta iyo mu'minaadkaba u dembi dhaaf ruuxa yidhaahda waxaa loo qoraa xasanaad markaa ah cadadka mu'miniinta xasanaad abaa ah loo qoraa xadiiska caynkaasa culammada qaarkood waa taxsiiniyeen oo haytami wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa xasan buu odhanayaa xasan ayuu odhanaya sheekh albani waagii hore waa taxsiiniyey yacni mutaabacatan lilhaytami laakiin akhiiran markii dambe wuxuu ku dambeeyey inuu markaa sanadka xadiiska daciifiyo ayuu ku dambeeyey calaa kulli xaal laakiin macna ahaan kolley waa macno qariib a weeye oo de aayadda markaysa markaa ayaa laga fahmayaa ciddii ixsaan markaysaa shafaaca samaysa inay ajar ka helayso man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha qof kastoo muuminna shafaaca ayuu u sameeyey maadaamuu allah uga beriyey in allah u dembi dhaafo marka waxa weeye cumuumka aayadda waa arrin markaysaa laga fahmi karo arrinka xadiisku markaysaa markaa uu sheegayaa waa arrin laga fahmi karo aayadda lafteeda oo waxa weeye ixsaankan uu samaynayo shafaacadan uu qaadayo yacni waxa weeye qof kastoo muuminoo ahlul iimaanaba yacni shafaacadaa waa u sameeyey allah waa u beriyey maadaama mu'miniin oo dhan inuu allah u dembi dhaafo oo allah ka baryey marka waxa weeye mid walba ixsaanku u sameeyey laga lumin maayo mid walba ixsaanku u sameeyey ee u galay oo ah shafaacada u sameeyey mid laga luminaya ma aha taana waxaa ka iman kartaa in waxa weeye mid walba calaa cadadi almu'miniin waalmu'minaat xasanaada ah in la siiyo wa qaala tacaala allah waxau ihi wastakfir illaah allah dembi dhaaf weydiiso ina allaha kaana ghafuuran raxiima ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay ghafuura mid dembi dhaaf badan raxiiman naxariis badan istikfaarka in layna amrayaa laga qaadanaya oo wixii nabiga la amro calayhi salaatu wasalaam innagana waa layna amray wa caamun min xaysu almacnaa haddii daliil khaas yeelayaa aanu jirin wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi almadhabi asaniyu wixii nabiga lagula khitaabo waxaa asala in um-, mu'miniintu la wadaagaan maadaama ay mu'miniintu ku dayanayaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay wixii deliil ka reebo oo inay khaas nebiga ku tahay laynoo sheega iyadu ka hadhan wixii kale al aslu fiiha annahu caamun inay caam tahay ayaa u asala wa qaala tacaala allah waxau yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirih fasabbix tasbiixsanoo nasah yacni rabbiga bixamdi rabbika mahadnaqa rabbigaana xaal aad ku dheehayso ku ladhayso yacni ilaahay nasah wastakfirih allah dembi dhaaf weydiiso innahu kaana tawaaba innahu allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay tawaaban mid toobad aqbal badan buu ahaaday wa qaala tacaala allah waxau yidhi liladiina itaqow cinda rabbihim jannaat liladiina kuwii waxaa u sugnaaday ittaqow ka baqay yacni marka allah ka baqay oo shirkiga iyo mukhaalafada iyo cisyaanka iska ilaaliyo iska dhowray cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxa uga sugnaaday jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay ordayso ama ay sabaynayso hoosteeda durduradu marka ay sabaynayaan ilaa qowlihi caza wajal ilaa laga gaadhayo hadalkiisa allah uu yidhi waalmustakfiriina bilasxaar yacni muuminiinta sifadooda markaysa markaa kuwaas wanaaggaasi u sugnaaday oo jannaadkaasi u sugnaaday kuwaa jannaadkaasi u sugnaatay ayuu allahu inoo sheegayaa sifaadkooda inay saasi ka mid tahay iyo waalmustakfiriina kuwa dembidhaaf weydiisanaya allah dembidhaaf weydiisanaya bilasxaar yacni wakhtiyada suxuurta ee soo dhowaadada ilaahay baryaayo ilaahay dembidhaaf weydiisanaya kuwaana jannaadkaasi waa u sugnaadeen mawdicu shaahidka wuxuu u keenay walmustakfiriina bilasxaar taasuu u keenay waxaa laga qaadanayaa in allah la dembidhaaf weydiisto khaas ahaan wakhtiga soo dhowaadka inay khusuusiyo gaara leedahay wakhtigaasi waa wakhti nuzuul ilaahi yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu leyl aakhir waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rabbigeen baa soo degaaya marka uu hadho yacni daloolka saddexaad daloolka dambe habeenku markuu hadho habeenka marka saddex dalool loo qaybiyo daloolka saddexaad markuu hadho yaa allah baa soo degaya markaasuu deedna wuxuu yidhahdaa man yadcuunii fa astajiiba lah yacni markaa yaa i baryaayo aan ka ajiibaa yaa i dembi dhaaf weydiisanaaya waan u dembi dhaafaa yaa wax weydiisanayaan siiyaa marka wakhtiga noocaas waa wakhti khaasa weeye wakhti gaara weeye wakhti wakhti kaloo la midi wakhti aanu jirin weeye marka goortaasay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan goortaas ayay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan goortaasna waxay tahay waa waqtulijaaba yaa markii nabiga la aalay calayhi salaatu wasalaam oo layidhi ducada goormaa loogu yacni marka rajo badan yahay aqbalaaddeeda waxa uu tilmaamay jawfu lleyl aakhir yacni habeenka yacni calooshiisa dambe waxaa loo jeedaa yacni suluskaa dambe habeenkaa looga jeeda ya ama dubura salawaatu xadiisku markaysagaa tilmaamaayo sanadkeeda dacfi baa ku sugan shawaahid male sida saxiixa iyadu ma asixin yacni qadarka markaa jawfu leyl aakhir ku saabsan xadiisku laba masal uu sheegay dubura salawaat almaktuubaat wa jawfu leyl alaakhir labadaasuu sheegay marka xadiiska sanadkiisu waa daciif marka labada qaybood qayb baa shawaahid leh qaybna wax shawaahida male duburu salawaati almaktuubaat wax shawaahida male saas aawadee waxaa saxiixa in marka waxaweyan yacni daciifa ay tahay inay asixin ayaa markaa saxiixa laakiin jawfu leyl aakhir iyadu shawaahid bay leedahay shawaahiddaa daraaddeed ayay markaa ku tahay thaabita mid sugan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan yacni markaa u tahay waayah sheekh albani waa ijmaaliye oo wuxuu yidhi markaysa markaa xadiisku shawaahiddiisu ku asaxayaa laakiin shawaahidda markii la tafniiday taasunbay noqotay waxaanu markaa eegay markuu sheegayo tirmidi oo odhanaayo baabka markaysa markaa yacni hebel iyo hebel iyo hebel baa laga soo wariyey axaadiista markaysaga mufradaadkoodii muu soo aroorin yacni marka yacni baaxisiinta qaarkooda soo arooriyey waxay tilmaameen dhammaan inay ku sugantay un qadarkaasi ku sugantay inta kale aan qadarka kale ku sugnayn saas aawadeed maadaama yacni marka waxa weeye albaaniba qiray sanadka xadiisku inuu daciif yahay oo min baabi shawaahid uu ku quweeyey shawaahiddan aanu soo aroorin ee ijmaalkaas uu ictimaaday waxay noqonaysaa sawaabku in marka qadarka asaxaya xadiiska ka mid ee sugani uu noqonaayo sixadda hubuutumayn hadda uga jeednaaye inuu noqonaayo qadarka jawfuleyl leyl aakhir ku saabsan marka goortaa in allah la dembidhaaf weydiistaa hordada laga kacaa oo la tukadaa oo deedna ilaahay la baryaa oo la dembidhaaf weydiistaa waa shay fadli badan oo aad iyo aad marka u fiican weeyaan taasaa laynoo sheegayaa fadiiladee laynoo tilmaamaya waalmustakfiriina bilasxaar yacni naftiisuu u ducaynaya waalidadiisuu u ducaynaya muuminiintoo dhan buu u ducaynayaa yacni awqaadda caynkaasaa hadduu kaco yacni markaa sidaas iyadaa yacni inuu sameeyo ayaa fiican ilaahayna waafajiyo baaraka allah fiikum wa qaala tacaala waman yacmal suu'an aw yadlim nafsahu huma yastakfir illaha yajid illaha ghafuuran raxiima waman yacmal ku kastoo sameeya suu'an xumaato sameeya aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiya huma yastakfir illaah intaa dabadeedna allah dembidhaaf weydiista yajid illaaha ghafuuran raxiima yajid illaaha allah wuxuu ku ogaanayaa ghafuuran inuu dembi dhaaf badan yahay oo raxiiman naxariis badan yahay ayuu ku ogaanaya wajada yajidu la yidhaahdo wujdaankii cilmiga ahayd weeye oo markaay noqonaysa allah wuxuu ku ogaanaya ku aqoonsanaya inuu allah yahay ghafuuran mid dembi dhaaf badan oo raxiiman naxariis badan sidaa inuu yahay ayuu allah ku aqoonsanaya allah baa u dembi dhaafaya oo u naxariisanaya waxaa ku sugan ballanqaad laynoo ballanqaadayo allah inoo ballanqaaday cid kastoo xumaato samaysaa intay doontaba xumaantaasi ha ekaato ha yaraato ha weynaato oo allah ka dembi dhaaf weydiisata bimacnaa kana toobad keenta xumaantii allahna ka dembi dhaaf weydiisata yacnii in allah u dembi dhaafayo istikfaarka dhammayska tiirani waa istikfaarka towbaddu raacday wey ya istikfaarkii wuxuu noqon karaa mid afka keliya laga yidhaahdo mid afkiiyo qalbiga laga yidhaahdo istikfaar kaamilo oo tawba la socoto istikfaar aan tawba la soconoo naaqis ah kullu daalika uu dhici karaa kullu daalika ayuu dhici karaa marka istikfaarka kaamilka ahi waa istikfaarka eh, ay la socoto tawba oo laysku ladhay towbad iyo istikfaar labadaa laysku lammaaneeyey kaasaa marka waxaa dhammaystiran xumaantiibuu ka toobad keenayaa shuruudii towbaduu dhammaystirayaa la imanayaa allahna waa dembi dhaaf weydiisanayo allahna waa dembi dhaaf weydiisanayo isagoo xumaantii markaa musir ku ah sida aayadda soo socotaba marka aynu ku arki doonno xumaantii isagoo ku neg oo ku daa'ima yacni marka allah ma dembi dhaaf weydiisanaayo laakiin goortuu ilaahay dembidhaaf weydiisanayo waa gooru la yimi xumaantii inuu ka fuqay aliqlaac can idembi la yimi dembigii waa ka fuqa waa maruu ka toobad keenay weeye yacni xaaladda noocaas wey waman yacmal suu'an aya suu'in baa soo gelaya ha weynaato ama ha yaraato aw yadlim nafsahu dulmiga nafta la dulminaayo macaasida iyo dembiyada iyo xumaanaha lala imanaayo ayaa soo gelaysa uma yastakfir illaaha yajid illaaha ghafuuran raxiima deedna allah dembi dhaaf weydiista istikfaar kaamil oo dhammaystiran waa istikfaarka towbaddu la socoteen ya yacni allah wuxuu ku aqoonsanaya ku ogaanayaa inuu allah dembidhaaf badan yahay oo naxariis badan yahy bimacnaa waa u dhaafayaa baa loo jeeda dembiyada waa ka dhaafaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu allah ma ahaan liyucadibahum ay muriidan liyucadibahum mid raboo doonaayay ma ahayn inuu cadaabo waa laamkii juxuudka lo odhan jiray kown maadi ah oo manfi ah baa ka horreeya ya maa kaana ama lam yakun haddaad aragto marka waxa weeye laamu ka horreeyo maa kaana ama lam yakun labada mid ay ka horrayso waa kown maadi oo manfi ah ha ahaado maadin lafdan wa macnan ama ha ahaado maadin macnan laa lafdan wuxuu noqonayaa laamuljuxuud buu noqonaya ya wamaa kaana allahu liyucadibahum hadda kown maadi aba ka horreeyo la nafinaayo lafdan wa macnan buu maadi u yahay kaana lafdigeedu waa maadi macnaheeduna waa maadi yacni marka uu yahay marka kown maadiya markuu yahay macnan laa lafdan waa lam yakun baa ka horraysa lam yakun marka la yidhaahdo yacni waxay noqonaysaa lamta ayaa mudaaricii u beddelaysaa macno maadi bay u beddelaysa wa xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin qalbi maxaa loo yidhi mudaaricii bay qallibaysaa macnihiisi iyo macno maadi bay u qallibaysa wamaa kaana allahu allah ma ahaanin ay muriidan mid doonaaya ama raba basriintu waxay yidhaahdaan khabarka kaana wuxuu noqonayaa in laamka hortii la qadaray noqonaya oo yidhaahda wax laga ishtiqaaqay laga dhigo halka kuufiyiintu leeyihiin maye laamka ayaa wuxuu galay laamunuljuxuudkaa khabarkii galay wamaa kaana allahu liyucadibahum ay mucadiban lahum baa macnuhu u dhacayaa bay leeyihin marka khabarkii waaba ka jumladan lafteeda lagu xambaaraya saasay yidhahdeen qolyaha kuufiyiinta wamaa kaana allaahu allah ma ahaanin liyucadibahum ay muriidan mid doonaayoo raba ma ahayn liyucadibahum inuu cadaabo mid doonaayo ma ahayn wa anta fiihim walxaal anta adigu fiihim iyaga dhexdooda aad ku suganta adiga oo dhex joogo ku dhex sugan inuu ilaahay cadaabo ma rabo wamaa kaana allahu allah ma ahaan mucadibahum mid cadaabaya ma aha wahum yastakfiruun walxaal hum iyagu yastakfiruun allah ay dembidhaaf weydiisanayaan iyaga oo allah dembidhaaf weydiisanayana inuu allaah halaago oo cadaabo ma doonaayo wamaa kaana allahu liyucadibahum anta fiihim waxaa laga tilmaamayaa cadaab lagu soo rogi maayo adoo ku dhex jira cadaab caami kuma imanayo oo ummad haddii la halaagaayo nebigeeda waa laga saaraa waa laga bixiyaa waa laga saaraa markaa saas aawadeed intuu markaa dhex joogo yacni markaa la cadaabi maayo iyagoo iyagu dembidhaaf weydiisanayaana la cadaabi maayo istikfaarka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay odhan jireen khufraanak khufraanak bay odhan jireen taas culammada qaar baa yidhi bacdu ahlicilmina waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo muuminiin ilaahay dembidhaaf weydiisanaysaa intay ku dhex sugan tahay bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa markay soo islaameen inay markaa odhan jireen ilaahay baanu dembidhaaf weydiisanaynaa oo laga tilmaamaya uun ahlu iimaanka loo jeedo yacni laga tilmaamayo saxaabada qaarkood waxay yidhaahdeen kaana lanaa ammaanaan laba ammaan baynu haysanay mid waa inaga tegay midna waa inoo baaqi labadaa ammaan waa maxay nebigu inuuna dhex joogaa ammaan bay ahayd wamaa kaana allahu liyucadibahum anta fiihim waa ammaanka koowaad wey markaa nebigii haddii la oofsaday calayhi salaatu wasalaam oo nebiga geeriyooday ammaankaasi waa tegey laakiin ammaankii labaad baa baaqi ah wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun mawdicu shaahidka wuxuu ka qaadanayaa sheikhu yacnii istikfaarku allah la dembidhaaf weydiisanayo yacni maca tawxiid inay tahay maanic diidaaya cadaabka diidaaya sidaa inay tahay ayuu ka qaadanayaa aayadda marka waxa weeye istikfaarku waa ammaan maanic markaa diidaayo cadaabka diidaayo wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun marka istikfaarku siduu u fadli badan yahaa laga qaadanayaa iyo cadaabkii inuu baajinaayo taas ayaa laga qaadanaya marka istikfaarka in la badsado lagu dadaalo ayaa ku sugan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allah muuminiinta iyagoo la sheegaayo allah wuxuu yidhi muttaqiinta loo diyaariyey markaa dabeedna markaasaa laynoo sheegay alladiina iyo waladiina iyo saas markaa laynagu sheegay halkaasay ku sii eh, xidhan tahay yacni muttaqiintaas maxayay ahaadeen alladiina ay hum aladiina iyo waladiina yacni markaa saasay dee isugu cadfan tahay ama muttaqiinta lafteeda markaa laga sifeeyo muttaqiintaasoo alladiina kuwaasoo yacni dabeedna waladiinada dambana yacni markaa saas iyaduna u raacays waayahay waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum waxay kaloo mutaqiintu ahaadeen waladiina iyo kuwii bay ahaadeen idaa facaluu markay sameeyaan faaxishatan xumaan ay sameeyaan dembi foolxun aw dalamuu anfusahum ama nafahooda ay dulmiyaan oo ku xadgudbaan dakaruu allaah allah bay xusayeen fastakfaruu waxay dembidhaaf weydiisanayaan allah bay dembidhaaf weydiisanayaan lidunuubihim dembiyadooday u dembidhaaf weydiisanayeen inu allah u dhaafo waman yakfiru adunuuba ila allah oo yaa dembiyada dhaafayaan allah ahayn laa axada yakfiru adunuuba ila allah istifaan bimacna nafyi siiqada ayaa su'aal ah macnuhuna nafyi buu u dhacayaa diid muu dhacaya dembiyada cidi dhaafi maysaan allah ahayni allahoo qura ayaa dembiyada dhaafa waxay dembi dhaaf weydiisanayeen walxaal lam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun walam yusiruu walxaal lam yusiruu ayna ku nagaan ayay allah dembidhaaf weydiisanayeen calaa maa facaluu waxay sameeyeen aan ku nagaan oo ku daa'imin oo ku sugnaan wa hum yaclamuun iyagoo garanaaya aan israar kula imaniyo dawaam ayay markaa daa'imayaan ee markiiba ay ka fuqayaan oo ka noqonayaanoo ka toobad keenayaanoo allah ka dembidhaaf weydiisanayaan yacnii kuwa sifadaa leh bay muttaqiintu markaa ahaadeen marka waxaa laynoo sheegayaa istikfaarka markay la imanayaan waa inay yihiin qaar israar dembigii ay ku neg yihiin ka maran ya sidaas waa inay yihiin taasna waxaa ka imanaysa aliqlaac dembi inay la yimaadeen dembigii inay ka foqeen taasna waa sharti shuruudii towbadda ka mid a in waxaweeye dembiga laga foqaa sharti shuruudii towbadda ka mid a weeyaan marka calaa kulli xaal aayaadka waxaa laga qaadanayaa sida marka istikfaarka laynoo amray fadliga istikfaarku leeyahay yani istikfaarka in dembidhaaf lagu helo istikfaarka dhammayska tiran in dembidhaaf lagu helo istikfaarku inuu yahay maanic lilcadaab cadaabka uu mancinayo uu diidaayo ciddii allah dembidhaaf weydiisatay in allah u dembidhaafayo qofku naftiisa markuu allah yani markaa u dembidhaaf weydiisto xagga naftiisa dembigii ka dhacay inay fiican tahay muuminiinta kalena inuu ilaahay uga baryo inay allah u dembidhaafo inuu allah uga baryo yacni muuminiintaasi qaar nool ha ahaadaan ama qaar dhintay ha ahaadaan taasna markaysa inay fiican tahay ayaa laga qaadanaya dadka markaysa markaa amwaadee dhintay ee janaasooyinka lagu tukanayo waa in lagu dadaalaa markaysa baryada markaysa loogu roonaadaa ilaahay loo baryaayo in ilaahay u dembi dhaafo hadduu qofku ugu roonaado markaysa markaa baryada uu ilaahay u baryaayo in allah u dembi dhaafo isagana ilaahay wuxuu u sakhiraa dad markaysa markaa saasoo kale ugu duceeya oo markaysa ilxaax hadduu markaysa ilaahay ugu baryo qalbiga uu soo xaadirinaayo aad iyo aad ka feker markaysa inaad markaysa maydkan oo kale adigu markaysa markaa adminka tahay saad u jeclaan lahayd in markaysaa dadku kuugu duceeyaan ayna kaa tegin ay kuugu wada tukadaan ay ilaahay kuugu baryaan saasoo kale waxa weeye waa inaad dadka kale ugu dadaashaa aljazaau min jinsi alcamal qofka markaysaga dadka kale u dadaalo markaysa markaa aad ilaahay ugu barya oo ugu roonaada ducada isagana cid ugu roonaanaysa ayaa jiri doonta waa lagu abaalmarinayaa laakiin dadka markaysa marka aan dadka kale xaalayn ee markaysa marka waxa salaadooda ka taga ama markaysa marka waxaan aan waxba ku dadaalin ducadu markaysa u ducaynayo waxa weeye isagana saasoo kale qaar markaysa markaa saasoo kale ka yeela ayuu isaguna la kulmayaa aljazaau min jinsi alcamal waalaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkaa ku saabsani waa fara badan yihiin waana la garanayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk